bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi alamiin wacalaa aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuuqi aakhiruhum shaykhuna shaykhu salix bn cabdillahi cuceymiy gafar allahu lahu walahum jamiica bisnaadi kuli minhum ilaa siyaami cayna claan diiran can abi qaabuusa mawla cabdillahi bn cami lcaas can cabdillahi bn cami lcaas radia allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi sala allahu alayhi waaalihi waslem alraaximuuna yarxamuhum araxmaan yarxamu man fi lard yaxkum isama wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'i usuul mutun khaasatan usuul xadiid almustafa warasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wa saxaabati ajmaciin liyafuuzuu bisaxaadati alcajl walaajil fahada huwa almajlis asaadis sabcuun min majaalisihi qra'i wa sharci kitaab macaalim sun nabowiya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 weyaan wixii kusoo arooray oo adila baabu maa jaa wixii kusoo arooray ayuu baabkan u baab yahay fii yowmi alxaji maalinta xajka ah alakbari ee weliba weyneed maalintaas wixii adilo kusoo arooray iyo tilmaam la tilmaamaaninka isaga maalintuu yahay ayuu baabkaanu baabiye weyaan xadiidka laba kun iyo soddonaad can caliyin waxaa laga wariy min abi aalibin radia allahu tacala anu ardaa sayd cali qaala wuxuu yidhi sayd cali sa'altu rasuula nabiga ayaan weydiiyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayaan weydiiyey an yowmi yowmi can yowmi alxaji alakbar maalinta xaju alabarka la yihahdo maalinta ay tahay wax ka weydiiyey waa maalintee faqaala wuxuu yidhi yowmu naxri waa maalinta xoolaha la gowrici waa maalin tobanaadka weeyaan tirmidi ayaa soo saaray xadiidka waa xadiid saxiixa marka nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu ku tilmaamay yowma alxaji alakbar maalinta iyada oo tobanaadka ayuu ku tilmaamay waa maalinta ciidi la tukani xadiidka waa xadiid saxiix weeyaan baabu fadli awaafi awaafka kacbada lagu awaafo fadliga uu leey ayuu baabkan baab yahay xadiidka laba kun iyo ko iyo soddonaad can cabdilahi bni cumar waxaa laga wariy bn khaaab radia allahu tacala canhuma qala wuxu abdilahi bni cumar samictu rasuula rasuulka ayaan ka maqlay sala allahu calayh wali slm yaquul isagoo leh man taafa qofkii ku tawaafa bilbeyti beytka alle wa sallaa kadibna tukada rakcatayn laba rakca tukada kaana wuxuu la ajir ahaadaa ka cidqi raqaba qoor xuraynteed ayuu la too ahaadaa qof qoor xureeyey oo naf muslim ah ama naf in la xureeyo mudan qof xureeyey iyuu baabka muxuu ayuu la too yahay weeyaan ibn maaja ee soo saar baabu maai zamzam biyaha zamzam iyo wixii kusoo arooray yuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo labaiyo soddonaad can caaishata radi allahu taala ardaha qaalat waxay tir caaisha annaha caaishada cafwan kaanat waxay taxmilu mid soo xamaalato oo soo qaadato min maai zamzama biyaha zamzam qeyb ka mid ah ay soo qaadan jirtay wa tuhbiru waxay sheegayat weliba ana rasuula rasulka al sal slm kaan inuu ahaaday yaxmilu mid soo qaata hu zamzamkaas mid soo qaata oo muxuu soo sahayda oo meeshuu usocdo geysta ayuu nabigeen ahaan jiray sal allahu aleyh ali tirmid ayaa soo saara xadiidka waa xadiid saxiixa marka biyaha zamzamka ah oo cagadaha balastiga lagu soo qaato oo xaramka laga soo qaado asal ayuu leeyahay oo nabigeen ayaa soo qaadan jiray sal allahu aleyhi waali waslm xadiidka laba kun iyo saddexiy soddonaad can jaabir bn cabdillahi waxaal radi allahu tacala canhuma qala wuxu uhi jaabir samictu rasuula rasulka ayaan ka maqlay sal slm yqul isagoo maau zamzama biyaha zamzam limaa shuriba lahu wixii loo caba ayaa lagu hela wixii loo caba ayaa qofku aa rabbi ku siiya subxaana wa tacaala marka maa-u zamzam waa wax ajaaib badan ibn maaja ayaa soo saara xadidka waa xadiis saxiixa lidaalika ninka la yidhaahdo alxaafid adahabi alxaafid adahabi ayaa wuxuu cabay maa zamzam inuu allah subxaana wa tacaala siiyo xifdiga daara quni oo kale daara sidoo kale alxaafid ibnu xajar alcasqalaani isna wuxuu ab maa zamzam siduu rabbi u siiy subxaana wa tacaala xifdiga alimaam adahabi sidoo kale alimaam suyuuطi calayhim raxmat ullahi jamiica isna maa u zamzam ayuu cabay siduu alla u siiye subxaana wa tacaala xifdiga alxaafid ibnu xajar marka maa zamzam limaa shuriba lahu waa wax macruuf ah oo mushaahad ah, ah la arkay weyaan liman sharibahu mu'minan biwacdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam wacdiga uu rasuulka alle inoo ballanqaaday ilaahayna uu nooga soo ballanqaaday qofki isagoo rumaysan cabo oo niyad sanna ku cabo wixii uu ilaahay subxana wa tacaala uu kaga baryay ood u cabay darteed ilahi wuu siiya subxaana wa tacaala waayahay baabu ma man man asaaba qofkii asiibo ahlahu reerkiisa wa huwa isagana muxrimun muxrim uu yahay qofka isaga xuunkiisa muxuu noqonaa aw amaba qabla alifaadati awaafu lifaadihi ama awaafu ziyaara sidanoo imaan doonta loo yaqaano isaga oonan samaynin qofkii reerkiisa u galmooda xukunkiisa muxuu noqonaya xukunkiisa waa gaaban yahay xukunkiisa muxuu noqonayaa inuu xajkiisa jabay xaj uusan u jirin tan labaadna xajki inuu sii wada ood xajkii halkaas uusan ku joojinayn oo intii dhineenna uu dhammaystiri tan saddexaadna inuu sanadka sanadka ku xiga ganaax ahaan uu xajka usoo gudi iyo qada Eh, xukunka u dambeeyana in neef geel ah isagii iyo haweenaydiisaba laga rabo min neef geel laga rabo hadii ay raalli ka ahayd hadii haweenta la qasbayna isagiiba laga rabo neef geela ah. inuu muxuu ahaa hadii ahaan maka ugu gowraca sidaa way xukunkoo gaaban xadiidka laba kun iyo afar iyo soddonaad can camr shucayb waxaa laga wariyey an abiihi aabihi wuxuu ka wariyey shucayb ana rajula ninba ataa u yimid cabdallaahi ibnu camr ibnu caas radia allahu tacala canhuma ayuu u yimid nin yasalu isagoo wax ka weydiini an muxrimin nin xajka xirnaa oo waqaca ku dhacay bimra'atin haweenay ku dhacay xaaskiisa ama addoontiis waxay ahaataba ahaatee waa haweeney u bannaanayd ayuu ku dhacay fa ashaara ilaa cabdillaahi bni cumar cabdullahi bni cumar ayuu muxuu ah ku fiiqay oo oh! fa qaala wuxuu yidhi idhab waxaad aaddaa ilaa daalika ninkaas ad fasalhu arrinka asaga wax ka soo oo isaga fatwada soo weydii waa dhaqanka aan ku naqaanay saxaabada nabigeena sala allahu caleyh wasalam siduu cabdiraxmaan bin abi leyla sheegi jiray waxaan haleel ayuu leeyahay boqol iyo labaatan saxaabada nabigeena sala allahu caleyh ali wasalam weliba reer ansaareed ah oo waxaa weeyaan fatwada iyo marka su-aasha diineed la weydiiyo isku wareejinayaan ilaa kii hore ay kaga soo noqoto marka cabdulahi bin camr bin caasi waa xadiis nabigeena qof ugu badnaa siduu u markaati furay abu hurayra radi allahu arda fainahu kaana yaktub walaa aktub waa nin ku dhihi jiray ninka isaga ayaa wuxuu farta ugu fiiqaya cabdulahi bn cumar bn khaaab radi allahu taala arda ninkaas aad ayuu yidhi ninka isaga ah hakuu fatwado ee waxweydii qaala shucaybun wuxuu yidhi falam yacrif hu muusan garanin arajulu ninkii muusan garanin oo cabdulahi bn cumar nin la dhah ma yaqaan rag halkaa tuurin y ninkaas watag mana yaqaano ninkii fadahabtu macu waan raacay oo fasa'ala ibn cumar cabdulahi bn cumar waan tusi marka tabcana ku jirta oo faqaal wuxuu yidhi baطla xajuka xajkaada wuu buray faqaala rajul nink wuxuu yidhi famaa asnacu maxaan sameeya qaal wuxuu ukhruj la soo oo labax bax maca annaas dadka ra xajina oo xajka ku jiraan wasnac waxaad samaysaa maa yasnacu waxay samaynayaan adna la sameey weyaan faidaa adragta qaabilan sanad dambe haddii aad haleesho oo inta ayada noolaato fa faxuja xajka dib u xaji wahdi hadyi oo neef welibi geel ahn sida riwaayad kale caddeeyeen la imaa farajaca ilaa cabdilahi bni camar ayuu u laabtay wuu ka soo bilaabay wa ana macahu anoo la jooga fa ahbara wuu u sheegay faqala wuxu yidhi idhabtag ila bni cabaas cabdilahi bni cabaas fasalu masaladan soo weydiiyey qala wuxuu yidhi shucaybu wuxuu yidhi fadahabtu macahu waxaan u raacay ilaa bni cabaasin fasalahu uu weydiiyey faqaala wuxuu ku yidhi kamaa qaala ibni cumar cabdilahi bni cumar siduu ku yidhi oo xajkiis inuu buray sanad dambana xaj laga raba hadiya laga raba intaas buu sheegay farajaca ilaa cabdilahi bni camr ayuu usoo laabtay waana macahu anoo la jooga faahbara wuxuu u sheegay bima qaala ibnu cabaas cbdilahi bn as wuxuu yidhi ayuu u sheegay inuu xajka ka buray hadii laga rabo sanad dambe inuu soo xaji laga rabo uma qaala wuxuu yidhi maa taquulu anta adi maxad leeda cbdilahi bni camrow qaala wuxuu yidhi qowlii qowlkayga mila maa qaala waxay yidhahdeen ayuu la tooyahay isku si ayaan wax u aragna ayuu yidhi cbdilahi bni camr ibn caas radi allahu taala anhuma xaakim fi mustadrika ayuu kuso arkay xadiidkaas iyo bahaqi fi sunan kubra imaam dahab wuxuu le wa xadiid saxiixa weeyaan xadiidkan faaida xadiii ahna waan ka helaynaa fawaaida kalena waad maqasheen faaidada waxay tahay ninka la yidhaha camar bnu shucayb can abiihi jaddihi markii la yidhaahdo riwaayadiisa culimada qaar way ka hadlaan waxay yidhahdaan camar ibnu shucayb can abiihi can jaddihi xadiidka u wariyey ma xadiid saxiixa ah mise waa xadiid xasan kale jaddigan aad sheega cabdulaahi ninka la yihahdo camar bnu shucayb ma shucayb aabbihiisa mise waa shucayb awowgii haalib alculamaa ahluxadiidka waxay qabaan in shucaybka laga warramaa eh, jaddiga laga warramaa inuu camar awowgiis maahne waa shucayb awowgii weeyaan waa cabdullaahi bn camr bn caasi ah radia allahu canhuma marka ragga qaba in riwaayadiisa ama ay tahay ama saxiix tahay shucaybkaasna awowgiis uu yahay cabdullaahi bn camr waxaa caddaynaa in shucayb awowgiis uu la kulmay orkiis waad aragtaan awowgiis ayaa loo imaaday isagoo la joogo markaasuu cabdulaahi ibni cumar ninkii suaailka ahaa oo awowgii su-aasha weydiiyey ayuu u raacay ood la soo hobsaday kadibna cabdullahi bin cabaas ayuu u raacay kadibna isaga ayuu ku soo laabtay ood muxuu aha su wuxuu ku jawaabayna dhegaystay kadibna inoogu warramay calaa hada alasaas camr ibnu shucayb can abiihi can jaddihi horta jaddig cabdullahi bin camr ibn caasi radia allahu taca anuma jad wuxuu u yahay hucayb jadigiis waa waa hucayb jadigiisa ee muxuu ahaa ma ahan jadiga camar ma ahan haddii awow labaad u yah baab kale oo saas loo xisaabiyo laakiin jaddi oo oo aabbihiis dhalay wuxuu saas ah oo ninka awowga loo noqonaa waa camar aabihii oo shucayba shucayba awow loo noqonaa oo ninka marka mxuu awowgii daa'iman haddii aad aragtaan camar ibnu shucayb can abiihi can jadihi jadigaas waa jadi shucayb ee jadi camar maaha waa qodob qodobkaas oo ah cabdulahi bn camr caasi radi allahu taala anhuma tan labaadna shucaybna adraka jadahu awowgiis cabdulahi bn camr caasa wuu gaaray bidaliili hada alxadiid intaas ayadaa waa muhiim qofka inuu ogaado si uusan labsi ugu dhicin ama aan shaki looga gelin axaadiista sugnaantooda xadiidka laba kun iyo shan iyo soddonaad can cikrima mawla cabdlahi mawla ibni cabaasin cabdullahi bni cabaas uu xureeyey ana rajula nin iwa mraatahu haweenaydiisa oo min qurayshi reer quraysheeda laqiya ibna cabaasin cabdulahi bn cabaas ayay la kulmeen biariiqi madiina ariiqa madiina ayagoo ku sugna ay la kulmeen fa qaala wuxuu yidhi ninkii marka asabtu ahli reerkayga ayaan ku dhacay isagoo weliba mxuua xaj ku jira faqala ibn cabaas wuxuu yidhi amaa xajukuma xajkiina miyaa haadaa eekana faqad baala wuu buray horta qabsada xajkiina wuu buray fa xujaha caaman qaabilan sanad soo socda xajiya uma ahila weliba markaad soo xiranaysaan uma ahila ka soo xirta weyaan min xayu ahlaltuma meesha aad ka soo xirateen xajkan ka soo xirta meel kale maya xataa idaa balaqtumaa ilaama aad ka gaartaan xataa idaa balaqtumaa goorta aad gaartaan xayu waqacta meeshii aad ku dhacday calayha iyada dusheeda aad ku dhacday ood ugu galmootay meeshii ilaa aad ka gaartaan fafaariqha kadibna faaruq oo islaanta isaga tag oo u gambi ama ka tag iyadana dhan ha aado adigana dhan aad ha israacina meesha ay musiibada ku dhacday oo dhibaatada ku geysateen falaa taraak yayna ku arkin walaa taraha adnaada yaadan arkin xataa tarmiya aljamra dhagaxa alcaqaba alkubra ilaa aad ka tuurtaan oo tobanaadka laga gaaro oo acmaasha xajka tobanaadka ay ka dhammaadaan hays arkina xataa indha hataa issaarina waaya wahdi wahdi soo hadiyey naaqatan hal waltuhdi ayadana ha soo hadiyeyso oo xaramka ha keento naaqatan neef mxuu ahaa hal ha keento weyaan bayhaqi ayaa soo saaray imaam dahabi ilah adii saxiixa xukunka markuu cadi waad aragtaan muxuu kala ceyrina mataqaanaa wuxuu kala ceyrinaya inay musiibada ku dhacaan oo kabaqi ah waa dar waxaa weyaan sadan lidariica tan labaadna meeshii ka soo muxuu leeyahay waa lagu cuqubadaynaya marka meeshii marka mxuu aha la tagayna waxaa loo kala ceyrinayaa mxuu ahaa sadan lidariica iyo tadkiiran lisuu اljurmi dembiga ay sameeyeen xumaanta u qaba inay ku xasuustaan oo weligood damba mxuu aha ay noqoto khatar adigo cuquuba iyo tacsiir sidaa weyaan xadiidka laba kun iyo lix iyo soddonaad can saciid jubayr waxaa laga wariyey radi taala raximah اllah qala wuxu saciid ibn cabaas abdulahi bn cabaas ba waxa u yimid jaءa ibna cabaasin ibna cabaas waxaa u yimid he rajulu nin baa u yimid oo faqaala wuxuu yidhi waqactu waxaan ku dhacay calaa mar'ati haweenaydayda qabla an azuura intaanan ziyaarinin ka hore qabla an azuura maxay tahay yacni awaafkii ifaadaha aan u naqaanay ama awaafuulxajki ama awaafu ziyaara ayaa la yidhahda soosoo marin marka waa ziyaaradii waa awaafulifaadihi awaafulidaacina ma ahan awaafulcumrana ma ahan awaafulmuxuu ah qudumna ma ahan waa awaaf alifaada waa awaafka rukniga xajka ah weyaan intaana awaafkaa la imaanin ayaan reerkayga u galmooday ayuu leeyahay faqaala wuxuu yidhi in kaanat haddii ay haweenayda tahay aad ku dhacday icaanadka mid kuu kaalmaysay oo iyada muxuu aha hawsha diyaar kula ahayd oo kula qabatay fa calaa kulli waaxidin mid la arko minkuma labadiina ka mid a ah, naaqatun hal ayaa laga rabaa xasnaau ee wanaagsan jamlaaw ee qurux badan ayaa laga rabaa in hadiy ahaan loo keeno buuran oo wanaagsan un weyaan macnaheed wain kaana hadii ay tahay lam tucin kamid aan kuu kaalmayn ood xoogtay xaaskaada ha ahaatee waa xaaski de wax kale maaha lama ogola xaas kale de maba laga hadlay zina iyo baabka lagama hadlay waxaa laga hadlaya qofka xaaskiisii wain kaana haddii ay tahay lam tucin kamid aan kuu kaalmaynin fa calayka naaqatun hal ayaa laga rabaa xasnaau ee mxuu ahaa wanaag badan jamlaau ee qurux badan bayhaqi ayaa soo saaray imam nawi wuxuu haweenayda marka haddii ayada la jiir xoogay amaba waxaa weya ninkeedii uu muxuu ahaa amray uu qasab ama wax qasab la dhihi kara hawshii ay ku dhacday iyada marka xajkii taban wuu buraya labadoodiiba laakiin neefka geela ah, iyada lagama rabo isaga laakiin isagaa laga rabi haddii laakiin ay isku baabahayeenoo dad iswaafaqsan ahayeenna labadoodiiba ganaaxa wuu fuulaya weyaan waaya baabun man faatahu alxaju qofka xajka uu ka taga muxuu samaynayaa xaj xirtay intuusan meesha gaarin ayaa muxuuha waxunbaa ku dhacay gaadiidkaa ka lumay jidkuu ka lumay waxbaa qabsaday wuu xanuunsaday xajkii carafa aa laga soo noqday alxaju carafana waan soo marnay sooma waa kaa marka muxuu samaynaya xadiidka laba kun iyo toddoba iyo soddonaad can sulaymaan ibnu yasaar waxaa laga wariyey raximah llah ana abaa ayuub alansaari saxaabiga jaliilkoo taqaanaan kharaja wuu baxay xaajan isagoo xaaji ayuu baxay xataa idaa kaana ilaa uu ka ahaado binnaasiyati meesha naaiya la yihahdo oo min ariiqi makata jidka maka ku taal waa meel muxuu aha la yaqaano oo magacala ah. adalla wuxuu lumiyey rawaaxilahu gaadiidkiisi ayuu lumiyey gaadiidkii muxuu ahaa ku socday oo lumeen wa inahu isaga qadima wuxuu yimid calaa cumar sayd cumar ibn khaaab radia allahu taala u arda yowma naxri maalinta xoolaha la gowracayay ayuu isagoo qudlahaad yimid intii ka hore dee gaadiidu raadinaya ama waa soo lugeymiya wahaakada yani makaba wuxuu soo gaaray maalinta xoolaha la gowracayay oo carafo shalay la taagnaa waa imtiaan mota waa imtixaanmay fadakara dalika lahu arrinkaas uu sheegay wixii ku dhacay iyo xaaladda meesha ka gaartay faqaala cumar wuxuu yidhi isnac waxaad samaysaa kamaa yasnacu lmuctamir qofka cumraysana wuxuu sameeye samey oo muxuu sameeya qofka muctamirka markuu kacbada imaado dawaafuu sameeyaa kadibna sacyi ayuu sameeyaa bayna safa walmaro kadibna timaha ayuu xirtaa ama gaabsadaa horena wuuba soo xirtay mogta saas weeyaan intaas samey ayaa lagu yidhi o isna waxaad samaysaa kamaa yasnacu muctamiru qofka cumraysana wuxuu siduu sameeyo uma intaa kadib qad xalalta waad xalaalowday fain adrakaka hadduu ku soo gaaro alxaju xajka qaabilan sanadka dambe ood haleesho ilan lama hubo qofka maanta sanadka xajiyey inuu sanad gaaro lama hubo ahay faxjuj xaji wahdi hadya la mastaysara wixii fududaado min alhadyi xoolo ah waa neef geelon noocuu ahaadaba neefgeelho mxuu ahaa xilligii laga rabay gaaray uu muxuu ahaa gudaayey ayuu qofka la imaanayaa neef ari gawrac iyo digaag gawrac macnaheeda ma ahan dabaraan ayaa soo saaray sanadku waa saxiix weyaan baabulxaji xaj la xajiyo cafwan cafwan cafwan waa hadiga caadiga kan hadiga caadiga weyaan kan waxaa igu qufilnaa qolyihii ganaaxa mudnaa ninkan ganaax ma mudnaa miskiin asaga horafaaday radia allahu taala arda marka waa hadyiga caadigaha waa neefka arigaha iyo wii lamidka ahaa waaya baab lxaji xaj la xajiyo kula khamsi sanawaatin shan sana markii la gaaraba in la xajiyo inay sunata ay fiican tahay yuu baabkan u baabya weyaan lidaalika sacuudiga hadda aan joogna waxaa wey aan joogi jirnay cafwan qofka markuu xajiyo baasaboorka amaba combyutarka waxaa loo gelina wuu xajiyey ilaa shan sana ay ka soo wareegto inaad dhumashaal iyo un tahriib wax ku dhow inaad ku xajisa mooyane xaj iyo adiga isma arkaysaan laguma ogola tasriix waaa la laguma ogola xadiidkaan ay daliishanayeen kolleyba xadiidka laba kun iyo sideed iyo soddonaad can abi saciid khudri waxaa la wariyey radia allahu taala arda ana rasul rasulka al sal alla slam qaala wuxuu yidhi qaala allahu alweyn wuxuu yidhi ina cabdan adoon saxaxtu lahu jismahu jirkiisa aan u caafimaadiyey awasactu calayhi fi lmaciishati noloshan anu waasiciyey maciishadii anu waasiciyey yamdi calayhi kadibna ay marto khamsatu acwaamin shan sana laa yafidu ilaya aan wafdi ahaan igu imaanaynin e lamaxruumun waa mid khayrka laga hoojiyey amaba nin yacnii khasaare weeyaan ibnu xibbaan ayaa soo saaray fii saxiixihi bayhaqina fi sunan kubra ayuu ku soo saaray xadiidka waa xadiid saxiix weeyaan qofka wuxuu le nabigeena sala allahu alay waslem ilaahay wuxuu leeya xadiidulqudsi addoon jirkiisa caafimaad aan u siiyey risiq iyo maciishadan aan waasac ugu dhigo xoolo aan siiyey aad ku xajiyo he shan sano ay soo marayso aanan wafdi ahaan igu imaadin ilan mogta dadka xujayda waa wafdiga ilaahay waa ilaahay wafdigii subxaana wa tacaala aanan iisoo wafdinin shan sana qofka isaga waa qof khayr khayr badan laga hoojiyey oo khasaaray weeyaan saas ayuu rabbigeenle subxaana wa tacaala baabun man nasiya qofka hilmaamo min nusukihi camalkiisa xajka shay-an wax ka hilmaamo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo sagaali sodonaad can cabdillahi bni cabaas waxaa lgu radi allahu tacala anhuma anhu cabdillahi bni cabaas qaala wuxuu yidhi man nasiya qofka hilmaamo min nusukihi xajkiisa shay-an shay aw tarakahu ama isaga tago falyuhriq daman dhiig ha daadiyo saas ayuu nabigeena ayuu caddaynay cbdullahi bni cabaas radi allahu taca anhuma bayhaqi ayaa soo saaray imaam nawi wuxuu leeyahy xadiis weliba isagoo mawquufka ah oo ku eg cabdulahi bn cabaas marka waxyaabaha dhiigga lagu kaba waa waajibaadka iyo wixii la midka ah laakiin arkaanta dhiig laguma kabo arkaanta dhiig laguma kabo marka waxyaabaha lagu kaba waajibaadka weeyaan baabu xajat alwidaac amaba baabu aja xajati nabiyi sala allahu alay nabiga xajkiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo afartanaad an jacfar ibnu muxamed ibnu caliy ibn xusein ibnu caliy ibn abi aalib waa jacfar asaadiq ninkaan hadda shiicada ay meel saartaan soomaadan arkin oy leeyihiin waxaa weeyaan khulafadanaga amaba ragga a'imadanaga ayuu ka mid yahay macsuumiinta ah oon dembiga ku dhicin oy caabudaan oo ilaahaynimo heerkiis gaarsiiyeen ninka asagoo saaabi ninka muxuu ahaa taabiciga jaliilka ah weeyaan ibnu muxamed oo loo yaqaana jacfar asaadiq waa min rijaal asaxiixayn waa bukhari muslim waxba isu saareen marka ninkaas weeyaan ninkaasaa wuxuu leeyahay can abihi aabihi marka waa ninkee waa muxamed ibnu cali ibnu lxusein ibnu cali bn abi aalib saas weeyaan qaala wuxuu yidhi muxamed ibnu cali bn xusein dakhalnaa waxaan u galnay calaa jaabir bni cabdillaah jaabir bni cabdillahi ayaan u galnay oonu tagnay isagoo weliba nin weyn ah oo aad u dahan fasala wuxuu weydiiyey can qowmi dadka usoo galay dadka ayyihiin wa ka weydiiye ragga usoo galay kuwa yihiin xata intaha ilaya ilaa aniga muxuu ah iga soo gaaro kan waa kee hebel wa kanna waa ina hebel kanna waa sidaa sida weyaan ilaa aniga iga soo gaara ninka la soo gaaro waa ninke maxamed bin cali bin xuseen weyaan ilaa uu yimaado faqultu waxaan ihi aniga muxamed ibnu cali ibnu xusein ayaan fa ahwa biyadihi gacantiisa ayuu soo hoobiyey calaa rasi ilaa rasi madaxayga markaasaa fanazaca kadibna wuxuu siibay ziri aclaa guluuskan kore ziri aclaa guluuskayga kore ayuu marka muxuu ahaa fayday u furay o uma nazaca ziri asfal haddana guluuska ka hooseeya ayuu furay ama mid bandan ha noqdo oo furmi ama midkan cadig guluuska cadig ha noqdo midoo ahdaba uma intaa kadib wadaca wuxuu saaray ka faho calaa cashiisa bayna hadyayi labadayda naas dhexdooda ayuu saa saaray saas u saaray aad buu ugu faraxsan yahay in faraca xusein ibnu cali canug ah ama qof ah aad soo gaara ood arka ood u yimaada oo weliba muxua uu soo booqda aad buu ugu farxay ilan xusein ibnu cali waa rayxaanati rasuli lah sal l slm waxaa weya sayiday shabaabi ahlijanna isaga iyo walaalkii oo xasana waa radi allahu taala canhuma nabigeena ala slam waa ti uu jiray jacaylkooda uu aad ugu hadli jiray marka aalubeytka nabigeena sal l sl in la de waa taqanaan waa diin waa iimaan waa islaamnimo waa wanaag waa qurba allu dhawaasho weeyaan marka saasuu usoo dhaweynayaa halkaasuu gacanta ka saaray o wa ana anigana yowmaidin maalinta iyada hulaamun wiil ayaana shaabun dayar faqaaluu hirmarxaman bika dhawaasho ayaa kuu sugnaatay yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyow sal camaa shiita wax alla waxaad doontay weydii dadkan cilmigay soo doonteen mogta isaga iga hormariyey mansiladaas ayuu u ilaalinayaa alubeytnimada ayuu u ilaalinaya annaga noo taqaanaano ashariifu man sharafa nafsahu waa kalaamu bail kalaamun bail waa kalaam min abali bail waa yacnii qofka nasabkiisa wuxuu sheegto baa loo dayni hadduu qurac sheegto hadduu derbi sheegto hadduu yani nasabka meeshu asaga uu sheegto maad sheegay bas haddii aad ka hadashana waxaad ku biiraysaa ood ku darsamaysaa kuwa nabigeen uu sheegay sal allahu alay wasalam ma taqaanaan inaani fii ummatii bihima kufrun laba shay oo kamaa qaala sala allahu alay laba shay ummaddayda gaalnimo weeyaan waa kufrun duuna kufrin waa kufriga yaraa maxay ahaayeen aacnu fi اlansaab waاnniyaaxatu cala almeyit in dadka dhintayna lagu dul oo lagu ooya oo muxuuah jawaabka la jeexa oo yacni below dhan la sheego iyo in waxaa weeyaan nasabka la dura kulukum min aadam wa aadam min turaab laa fadla licarabiyin calaa wala walaa liabyada calaa aswad ilaa bitaqwa sidaa weeyaan waayahay marka layska ilaaliya ashraafta iyo dadka sheegtaan inay aalu beytka nabigeena yihin sal allah yaan lagu xadgudbin waana dardaaranka nabigeena sal allahu alayhi waaalihi waslm isaga haduu been sheega isaga taalla adiga dankaama gelin dacuu linaasi maa yadacuun dadka waxay sheeganaan in loo daayo waay kadibna wuxuu yidhi sal camaa shita wax alla waxaa doonta i weydii oo su-aal wixii adoodad sheega weeyaan fasaltuhu waan weydiiyey wa huwa acmaa isagana isagoo indhool ah weyaan indhool ayuu ahaa marka waa indhabeelay u weynaaday waxadara waxaa soo gaaray waqtu sala salaada xilligeeda ayaa la gaaray faqaama wuxuu istaagay fii nisaajatin mara yaroo gacanku talla ah, oo go' weyn aan ahayn oo sida shukumaanka oo wax la mid ah ayuu muxuu ahaa la booday multaxifan biha isagoo weliba isku duuba yani saa u saarna weyaan kulamaa wadacaha mar alla markuu saaro labadee daraf waxay usoo laabanaya ilayhi markuu saa u saarto laba daraf ay soo noqonayaan saas xiran yi mogta gaaban weyaan laba daraf ay soo laabana ay soo dhacayaan weyaan gaabida ayaa yeeli iyo yaraanta kow maxaa yeeli min siqarihaa yaraanteeda awgeed waridaauhu go caadiga ahaa oo weynaana garbasaarkiisi aadi garba u saarna go-ina ilaa janbihi agtiisa ayuu muxuu ahaa yeelaa oo cala almishjabi katabaanka ayuu dharka la saarto ayuu saaran yahay fasallaa bina isagoo kii yaraa xiran ayuuna dujiyey ilan guriguu jooga faqultu kadibna waxaan idhi maadaama aniga jid lii furay oo wax allo xarti weydii la yidhi jid buu ii faqultu waxaan idhi ahbirnii waxaad iiga warantaa marka can xajati rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam nabiga xajkiisa xajatuldacs u xaji intaad ii sheego taasaan iigu daran maanta biyadi faqaala wuu ishaaray biyadii gacantiisu saa u ishaarayoo saas uu tiriyey saas oo kale tusaale ahaan saas yani saas iyo saas miiqa waa sagaal kow fa ashaara wuu ishaaray biyadii gacantiisa facaqada kadibna wuxuu guntay tiscan sagaal ayuu guntay saasoo kale saas saas saas hakada yani saasoo kale ayuu guntay fa qaala wuxuu ina rasul rasulka sal slm makata wuxuu nagaaday tisca siniina sagaal ayuu magdili ku nagaaday lam yaxuja isagoona xajinin uma adana fi naas dadku wuxuu ogeysiiyey fi lcashiri sana tobanaad wuxuu ogeysiiyey uu dhawaaqayo ana rasu rasuulka ale xaajun wuu xajinaya saas ayaa la ayaa dhawaaqay saxaabadii u sheegay saxaabaduna sii gaarsiiyeen faqadima almadiinata madiina waxaa soo basharun dad kaiirun aad badan ayaa soo galay kulluhum dhammaantood iltamis wuxuu dalbanaya wuxuu doonayaa an yatama birasuuli rasulka ale inuu xajkiisa ku daydo siduu nabigu xajinaya alai sl sl in u xajiyo wayacmala u camal fala mila camali nabiga camalkiisa kale inuu qabta ayuu rabaa dadkaas ka boqol kun ayaa lagu qiyaasay ragga nabiga la xaji sala allahu calayhi waalihi wasalam oo xilligaa joogta o fakharajnaa macahu waan la baxnay hadalka ayaa wata jaabir bn cabdilah radi lahu taala arda fakharajnaa waan baxnay xataa ataynaa ilaa aan ka tagno dalxulayfa may dalxulayfa la yihahdo afarta meelood oo xajka laga xirto oo cirqira ay shanayso oo madiine afkeeda ku taalo ama haddana madiine gashay ayaa dalxulayfa la yihahda gudaheeda ku taalo oo laga xihan jiray mawaaqiidda ka mid a ah. xataa ataynaa ilaa aan ka tagno dalxulayfa dalxulayfa fawaladat asmaa binti cumays gabadha asmaa ibn abi bakr الsidiq waa xaaska mxuu ah, eh, ninka la yihahdo abi bakr sidiq radi allahu ta arda ilaa ay ka dhasho weeyaan hay fakhrajnaa macahu aan la baxnay xataa ataynaa ilaa aan ka tagno dalxulayfa dalxulayfa fawaladat waxaa dhashay asmaa bintu cumays maxamed ibna abi bakr ay dhashay radia allahu tacala canhum jamiica faarsalat ilaa rasuulla nabiga alla ay u dirtay adeeg oo maxay leedahay kayfa sideeman asnacu sameeyaa maa ujeedaan haddaan xajka xirtay waana dhalay see wax la yeli qaal wuxu yidhi nabgeen sal slm iqhtasiri qabayso wastadfirii bithawbin marana waxaa weeyaan xibinta taranka iyo meesha dhiigu ka soo baxa ku dabooloo ku xir weliba si adag ugu xir annaga maanta waxaa lagu xiraa olweyska iyo xafaadadaha iyo waxyaabahaasa lagu xiraa soo ma waa booskii maro un meesha in lagu xiro dhiigga si uusan u daadanin mara ku xiro weeyaan waa xrimi marka idimay xirinin waa xrimi xirma oo fasala rasunabigan wuxuu ku tukaday fi masjidi masjidka dulxulayfu ku yaalay ku tukaday gadaal dambe masjid laga dhisay moogta horaan marka masjid ma jirin uma rakiba kadibna wuxuu koray alqaswa hasha qaswa la oo dhegta go'nayd ayuu koray magacaas ay lahayd xataa idaa stawat ilaa ay mxuu kaga ekaata bihi nabigeenna cala sl slam naaqatu hashiisa cala albaydaai meesha bannaanka ahayd waa dalxulayfa meel bannaanayd weeyaan iyo kaga ekaato o ka istaagto weeyaan nadartu kadibna waxaan eegay ilaa maddi basari aragayg intuu ku daalo ayaan eegay min bayni yaday hortiisa min raakibin mid wax saaran wamaashin mid lugayni wacan yamiini midigtiisana mila dalika sidaasoo kale wacan yasaari bidadiisana mila dalika wa min khalfihi gadaashiisana mila dalika yacni dad khalqi ishaad intay muxuu ahay ku daasho dhan walba inta inta dhan walba inta isha gaarto mada basar ayaa marka aan la kulmay weyaan wa rasul rasulka al sal slm bayna adhurinaa dhabarkanaga uu yahay yani uu nala joodo nala jooga wacalayhi yanzil quraan quraankan waa kusoo degaya intuu marka nala socdo oon safarta ku jirnana nabigeena quraan kusoo degaya alayh sl slam wahuwa yacrifu nabiga qur-aanka fasalkiisana waa mid aad u yaqaano wamaa camila bihi wuxuu ku camalfal min shayin camilna bihi on ka camalfalayna yacni macnaheeda maxay tahay xilliga nabiga nala socd sal slm xilligaan xajinaynin xajka isaga aha nabiga dhexdeennu joogay qur-aankana saa soo degaayey qur-aanka tafsiirkiisana isagaa yaqaano tallaabo marka aad qaadana annaga waan qaadi jirnay weliba intaa waxaa sii xoojina inuu nabigeena sal allahu alayh ali waslm u lahaa khuduu canii manaasikakum khuduu canii manaasikakum war camalkiina xajkiina qaato isagaba amar ku bixinay nabigeena sal slm faahalla bitawxiid towxiid ayuu marka mxuu aha ku xirtay xajka faahalla wuxuu ku xirtay ma ku dhawaaqay bitawxiidi towxiid ayuu nabigeena ku dhawaqay sal slm muxuu ku dhawaaqay labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wاnicmata laka wاlmulk laa shariika lak saasuu ku dhawaaqay nabigeena labayka ku ajiibay allahuma alayhu labayka ajiibitaan labayka ku ajiibay laa shariika waday laka adig kuma sugnaa labayka ku ajiibay ina alxamda mahad iyo wanicmata gallad laka adig ay ku sugnaatay walmulka iyo boqortooye laa shariika wadayn laka adig kuma sugnaanin waa tawxiidkii waxaad ku dhawaaqay nabigeena tawxiidka ayuu ahaa wahala naasu dadkin waxay ku dhawaaqeen bi hada aladii yuhiluunahu bihi falam yaruda rasu rasuulka alle mxuu aha kuma uma jawaabin ama kama radinin kama celinin calayhim shayan waba waxba jawaab uma celinin oo minhu xaggiisa weyaan yacni nabigeena cala slam waxay ku dhawaaqayeen tan iska dhaafa muusan dhihin waxay ku dhawaaqayeen laakiin kolleyba inta badan tawxiidun bay ahayd iyo siduu nabigeena uu dhawaaqay ama si uu dhoweeyaan walazima rasuula rasuulka alle wuxuu u laazimay talbiyatu talbiyadiisi riwaayaad kale waxay cadaynayaan nabigeena iyo saxaabada nabigeena sal l slam markii ay dalxulayfo ka baxeen buura muuqda oo muxuu ah hadda meesha controolka ah intaan la gaarin ayaa codkii u goay say u dhawaaqayeen nabigana sal alla alay slam xajkan waxaa ugu fadli badan alcaju wathaju dhawaaqo talbiyada iyo takbiirta aad kor looga qaado iyo gowraca xoolaha muxuu hadiga la geeyo sidaa weyaan qaala jaabir radi taala wuxuu yidhi lasna ma nihin nanwi kuwa niyeysan ila alxaj xaj mooyane lasna ma nihin nacrifu kuwa yaqaana alcumrata cumro maba naqaana miya maya yacni ashhur alxurum bilaa xurmada lah in la eh, cumraysta ma naqaano weliba dembiga kan weyn ah, loo aqooni jiray jaahiligii xataa idaa ataynaa ilaa aan ka tagno albeyta beytka alle macahu nabiga aan la tagna istalama nabigu wuxuu salaamay u dhunkaday alrukna meesha uu xajar ku jiray rukna alxajar ah, aswad ula jeeda ilaa uu ka salaamo kana dhunkado faramala kadibna nabigeenna wuu rucleeyey saankuur iyo rucleyn waxaa tidhahdaba alaaan saddex jeer wamasha arbacan afarna wuu iska socday horan usoo sheegnay sifada xajka aad baan usoo horan uma intaa kadib nafada ilaa maqaami ibraahim wuxuu u yara dusay maqaami ibraahim ayuu dusay fa wuxuu akhriyey watakhiduu min maqaami ibraahiima musalan watakhiduu ka yeesha min maqaami ibraahiima nabi ibraahim makaanu istaagiisii musalan meelaad ku tukataan fa jacala maqaama maqaam ibraahim wuxuu baynahu isaga dhediisi iyo baynahu dhexdiisi iyo wa bayna albeyt beytkii oo agga ka jira iyo asaga ayuu maqaamirahim udheeeyey oo maqaamirahim buu isku aadiyey kadibin beydka ayuu mxuu ahaa saa ugu tukaday fa kaana abi aabbahay wuxuu ahaa yaa halla ma taqaanaan ninka abila waxaa weyaan waa jacfar asaadiq jacfar asaadiq ninka ay shaacadu u yaqaanaan weyaan marka fa kaana abi aabbahay wuxuu ahaa abihi waa kee marka jacfar ibnu muxamed ibnu cali ibnu xusein weyaan fa kaana abi aabbahay oo moxamed ibnu cali ahaa wuxuu ahaa yaquulu mid yihahda walaa aclamuhu umana malaynaya dakarahu inuu ka sheegay ilaa can inabi nebi una ka sheegay mooyine yani jaabir inuu nabi ka sheegay ayaan malayna u yidhi hadalkaas kaana wuxuu ahaa nabigeena sal slm yaqra'u mid akhriya fi rakcatayn labada ragcadood oo muxuu aha maqaam ibrahim lagu tukana gadaasheeda qul wallahu axadun waqul ya alkaafiruun ayuu ku ahrin jiray uma rajaca ilaa rukni wuxuu soo laabtay xajaladka fastalamahu wuu salaamay wuuna dhunkaday istilaamkaas marka gacan ku taabasho waa noqon kartaa dhunkashadiina haddii lagu daran islaamka mxuuah waa lagu idlaaqa uma intaa kadib kharaja min albaabi albaabka ayuu ka baxay o ila safa safa ayuu baxay safa marka iyada banaanka ku taallay hadda masjidkay kudhex taala laakiin banaanka ku taallay kow falamaa dana min asafa markuu buurt safa u dhowaaday qara'a nabigeenu wuxuu akri sal slem ina asafa walmarwata ina asafa safa iyo walmarwata min shacaa'ir illah calaamaadka alle iyo waxyaabaha ilaahay lagu weyneeye ay ka mid tahay weeyaan oo allagtiina ka weyn camalkan sacyiga ah bimaa bos badaa uu ku bilaabo bihi isaga bada ku bilaabo allah alla weyne bihi isaga weyaan yani ilahay muxuu yihi subxana wa tacaala ina asafaa walmarwata marka safadii uu ilahay sheegay subxana wa tacala ku bilaabay aan ku bilaaba weyaan fabada bisafa iyuu nabigeena ku bilabay sal slm faraqiya calayhi wuu koray xataa ra'a albeyta ilaa kacbada uu ka arka weyaan intuu kor furay ayuu kacbada soo jeestay fastaqbal qiblat u kal yeelay wakabarahu alla abar ayuu yidhi allo ayuu weyneeyey waqaal wuxuu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ilaa xaq lu caabudo ma jir ila allah alla weyne mooyane waxda waxaa luyi keligii laa shariika wadayna lahu alla uma sugna lahu lmulku boqortooyo isaga ayuu u sugnaaday walahu isaga ayuu u sugnaaday alxamdu mahad wahuwa alla weyne calaa kulli shayin shay qadiirun qaadiran mid awooda weeyaan laa ilaha ilaa xaq lu caabudo ma jir ila allah alla weyne mooyane waxda waxaa luyi keligii anjaza wuu fuliyey wacdahu ballanqaadkiisii wanasara uga gaara cabda oo addoonkiisii wahazama wuu jibi alaxzaaba isbahaysigi waxdaw keligii ayuu jibiyey saas ayuu nabigeena yihi sal allahu alay waslm ducadaas ayuu ariyey iyo dikrigaas weyn uma kadib dacaa wuu ducaysta bayna dalika intaa intuu dheaysay markuu intaa dhameeya wuu ducaysan haddana wuu ku celini qaala mila hada alaa maraatin saddex jeer ayuu marka intaan arinaya wuu ducaysanay adana w arinaya wuu ducaysanay adana w arinaya wuu ducaysana saas ayuu yii weyaan sameeyey uma nazala ila marwati marwa ayuu nabigeen u degay sal slm riwaayaadka qaar ama culimada qaar waxay leeyihiin biqadri suura baqara suurat albaqara inta laga akhriya ayuu nabigeena ducaysanay sal allah alay slam muddo dheer wa xataa idan sabat ilaa ay kaga ka taagnaato ama ay ka soo istaagto insabat ay kaga soo shubanto ama ay kaga soo qotonto qadamaahu labadiisa gomadood fii baطni اlwaadi waadiga uurkiisa iyo gudihiisa shaca nabigu wuu orday sal allah alay slam waa meesha hadda calaamada cagaarka ah meelaha calaamadaha cagaarkale weeyaan inta ayada waadi ahayd xataa idaa sacidata markii ay koreen oo waxaa weeyaan labadii gomadood ay ka baxeen eh, waadigii mashaa nabiguu socda sal slm xataa ataa ah, almarwata marwa ilaa nabiga ka taga fafacala wuxuu ku sameeyey cala almarwata marwo dusheedana kama facala cala safa safa in alle intu ku sameeyey ayuu marwana intu kacbada soo jeestay ducada ah, dikriga akhriyey ducaystay mar labaad ku celiyey mar saddexaad ku celiyey wahaakada intii uu safa ku sameeyey ayuu ayna ku sameeyey weyaan xataa idaa kaana ilaa uu ka ahaado aakhiru awaafi awaafiisa ku dambeey iyo socodkiisa almarwatu marwo marwo ayuu ka khatimay safa ayuu ka bilaaba nabigeena sal slm marwo waa kow marwo ka soo laaba safa imaw waa laba safa ka tag marwo tag waa saddex marwo ka soo tag oo safa imaw waa afar safa ka tag oo marwo muxuuaha aad waa shan marwo ka tag oo safa imaw waa lix kadibna kan u dambeeya safa laga soo baxaya marwo ayaa lagu khatimaya marka halkaas wuxuu nabigeenu ku khatimay sala allahu calayhi wasalam marwo ayuu ku khatimay waayahay fa wuxuu yidhi markuu dhammeeyey dawaafkii sacigi markuu dhammeeyey ayaa wuxuu yidhi low anii aniga haddii aan istaqbaltu aan qaabili lahaa uu ii muuqan lahaa min amri amarkayga iyo xaaladaydo ma stadbartu waxaan gadaal ka ogaaday oo gadaal iga soo baxay haddii aan muxuu ahaa ogaan lahaa oy mxuu aan sii nin ka sii warqab ahaan lahaa lam asuqi lhadya neef hadya sooma kaxeeyeen wajacaltuhaa cumratan cumro ayaana xajkayg u rogon lahaa faman kaana qofka adoo minkum idin ka mid a ah, laysa macahu hadyun hadya aanan wadin iyo xoolo hadya aanan wadin falyuilafal yaxila ha xalaalooba walyajcalhaa ka yeelo cumratan cumraha uu rogo weeyaan laakiin qofka hadyi waday asaga looma ogola saxaabada nabigeena marka inta hadyiga waday wuxuu nabigeena amar ku bixi ah, muxuu amar ku bixiyey isaga inta hadyiga wadayba inay xajka sida iskaga iskaga sii jiraan oo cumro hadda ay u rogin ayaga qiraanka u iyo kuwa mufridka ahaa labadaba oona laakiin hadyiga waday laakiin dadka aanan hadyiga wadayn wuxuu dhahay cumrada halkan ay kugu dhamaatay maha gaabsada ama xirto kadibna ilaa maalinta xajka laga gaar sameeya weeyaan anigana haddii maanta aanan xoolahan wadin cumro ayaan ka dhigi lahaa culimada dhahan cumrada ayaa fadli badan tamaniga nabigeena sal sl wuxuu nabigeena tamaniyey ayaa fadli badan ay tan nabiga wuxuu tamaniy weeyaan saasay leeyihiin fa qaama suraaqat malik ayaa istaagay ibnu jucum radi taala an arda fa qala wuxu ya rasul rsulka allow alicamina haada ma sanadkeenaanay arrintan noo sugnaatay am liabadin mise abadba saanay ahaani abigu wuuu isdhegeliyey rasuulkaasaabicu farihiisa waaxidatan fi lura mid mid kale ayusaa isudhegeliye wa qala wuxuu yidhi dakhalat ilcumratu cumrada waxay dhexgashay fi lxaj ay dhexgashay weyaan maratayn laba jeer laa maya bal liabadin abadin waa abad abad weyaan weligeed saasay ahaanaysaa waa maanta si ilaa maanta la joogo oo kun iyo dhowr sano laga soo wareegay sida lagu socday alxamdu lilah waqadima caliyun cali ayaa marka ka soo galay sayid cali min alyman yman ayuu ka yimid bibudnin hala iyo mxuuaha geel ayuu ka keenay bibudni nabiy nabiga ala sl halihiisii geeli oo hadiga ahaa ayuu mxuuha budniga marka haaliban la ilaaqa wlbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir اllah budniga haaliban waxaa lagu magacaabaa xoolaha hadyiga ah oo kacbada ilaahay in lagu gowraca loo soo hadiyeeyey ayaa lagu ilaaqa amaba lagu magacaaba budniga weyaan siduu rabbigeen yihi subxana wataala wlbudna jacalnaaha lakum min shacair illah waqadima caliyun caliyan calina wuxuu keenay uu ka keenay meel yeman yeman bibudni nabiyi nabiga hadyigiisa ayuu ka keenay fawajada faaimata faaima radia allahu ta an ardaha ayuu la kulmay nabigeena sal slm fawajada wuxuu la kulmay cali radia allahu ta an ardah faaimata ayuu la kulmay radia allahu ta an ardaha miman xalla dadka oon hadyiga wadin iyadoo ka mid ayuu la kulmay wa labisat iyadoo weliba xiratay iyaaban dhar sabiqan la ranjiyeeyey dhar wanaagsan oo quruxsan waktaxarat weliba indha kuulatay oo qof iska caadi iska dhigtay weyaan faankara alayha fa ankara daalika arrinkaas wuku inkara calayha waxaana samays maxay ta ku yidhi fa qaalat waxay tii ina abii aabbahi oo rasuulka alla sal l slam amaranii bi hada arrinkan isagaa i faray qaala wuxuu yidhi fakaana caliyun cali waxaa yaquulu mdiya bilciraaqi weliba isagoo ciraaq jooga markii dambe ood ciraaq waali ka ahaa ama aad ka ahaa amiirulmuminiin uu salligiisi ahaa midiina ayuu ahaan jiray fadahabtu waxaan aaday ilaa rasulillahi baan aaday sal slem aha muxarishan anoo ku diri calaa faaimata faaima liladii sanacat arrinkaay samaysay awgeedna anoo nabiga muxuu ahaa ku diri ayaanu aaday oo muxuu ahaa mustaftiyan lirasuul rasuulka alla muxuu ahaa fatwo weydiinah oo suaal weydiin uga tegi fii ma dakarat anhu waxay ka sheegtay waxaas inay jiraan in kale weydiini laba arimood ayaad marka meeshuu aaday tan koobaad ayada uu muxuu ahaa nabigu ku diray alai sla slam waay samaysa wax xun inay yihiin aad u ku dilaayey midii kale warka ay sheegtay inuu saxyi in kalena nabigu ka hubsanay sala allahu alay waslam faahbaratu faahbarathu faahbartuhu miya faahbartuhu waxaan u sheegay marka anii aniga ankartu dalika caleyh arrinkaas inaan ku inkiray aan u sheegay nabigaan u sheegay alai sl slam fa qaala wuxuu yidhi sadaqat sadaqat run bay sheegtay run bay sheegtay maadaa qulta maxaad tiri ood ku dhawaaqday ood ku xiratay xajka xiina faradta alxaja xajka markaad xiranaysay ood xajka farad yeelaysay ood naftaada ku farad yeelaysay maxaad ku dhawaaqday qaala wuxuu yidhi inii anigu waxaan ku xiranayaa bimaa ahalla bihi rasuuluka rasuulkaada wuxuu ku xirtay ku xirnaya ilaahay waxaan kugu ajiibay wixii maxamed uu kugu ajiibay sal allah alay wuxuu yidhi fa ina maci lhadya hadyi ayaan wadaa falaa taxilu ma xalaaloobaysid ayuu ku yidhi qaala wuxuu yidhi fakaana jamacat lhadyi fa kaana jamacat lhadyi hadyiga duduubkiisa aladii kaas waqadima bihi caliyun cali uu ka keenay malyman yman uu ka keenay iyo waladii kii ataa bihi nabiyu nabigan uu ka keenay ama uu la imaaday oo madiine uu ka keenay miatan boqol bay ahayd markii xoolihii laisku dara inta cali uu waday intuu nabigeenna muxuu waday markii laisku dara boqolay isku noqdeen boqolkana nabigeena calayi sl slam ayaa soo hadiyey <clears throat> qaal wuxuu yidhi faxalla dadka way xalaaloobeen kulluhum dhammaantood waqasaruu wayna kaabsadeen ila nabiya nabigeenna maaha sal l slam iyo waman kaana maahu hadyun iyo cidda hadyad waday falamaa kaana goortuu ahaaday yowmu tarwiyati maalinta sideedaadka tawajahu ilaa minan mina ayay aadeen fa ahalluu bilxaj xaj ay ku dhawaaqeen warakiba rasu rsulka wuxuu koray gaadiidkiisa sal slm fasallaa biha duhra duhr ayuu ku tukaday mina walcasra casr ayuu ku tukaday walmaqriba maqrib ayuu ku tukaday walcishaa cisha ayuu ku tukaday walfajr salaada fajr intaa meesha ku tukaday uma makata qaliilan in yar ayuu nagaaday xataa alacat ashamsu qoraxd ilay ka dhalato wa amara kadibna wuxuu faray nabigeena biqubatin teendha oo min shacrin tima ka samaysan amaba mxuu aha maqaar timala ka samaysan tudraba lahu binamira meeshana oo arafa afkeeda soko ah in looga dhiso ayuu nabigeena faray sal slm fa saara rasulula nabiga lagu socday walaa tashuku qurashun qurashna shaka kama qabaan ilaa anahu isaga waaqifun uu mid istaagan yahay cinda mashcari alxaraam minuu musdalifo dhaafa uma haystaan musdalifo inuu nabigan istaagay haystaan maxaa yeelay waxay dhihi jireen annaga xumus ayaa la yidhahdaa oo ma dhaafno xaramkama baxno ahlu xaram baanahay nabigeenna maadaama quraysh yahay isna inuu halkaas ku ekaana u haysteen kamaa kaanat qurayshun quraysh si ay ahayd tasnacu mid samays fi ljaahiliyati xilliga jaahiligi fa ajaaza rasuullah nabiga laguu gudbay xataa ataa carafat carafa ilaa u ka yimaada fa wajada wuxuu la kulmay alqubata teennadii qad duribat lahu isagoo loo taagay binamirata namira fa nazala biha u iskaga degay waa subax hore moogta carafana waxay bilaabmaysaa wuquufka zawaalka markay qoraxda zuusho kadib ayuu bilaabmaya xataa idaa zaaqat ishamsu ilaa qoraxda ay ka ayuu amara nabigan wuxuu faray bilqaswa hashiisa qaswa ahayd faruxilat lahu waa loo heryeeyey heryihi a loo saaray fa ataa batna alwaadi waadiga uurkiis ayuu yimid fa khaaba naas daga u khudbeeyey waa meesha hadda masjidka namira waa kale dhankan horta kacbada intay ka jirtaa qorax udhacay ka jirta isaga qorax ka soo baxyuu xiga marka nuska masjidka oo kale waa meesha nabigu u deganaya calayhi salaatu wasalaam oo batnalwaadiga ahaa meeadig weyaan waa meesha nabigan uu ka khudbay sal slam inta ayadaa kuma jirta mxuu ahaa carafa xutixadkeeda kuma jirta lidaalika qofka hadduu intuu mxuu ahaa imaamka la jooga markuu imaamka khudbayo iskaga taga meesha oo halkaa iska fariisto ood xadka eh, mina soo gelin eh, cafwan carafo soo gelin isagoo masjid ku jira ayay carafalaan ku dhacaysaa marka qofka xaj ilahi u qadara wa tacaala oo masjidka ku tukada ama masjidka khudbada la jooga ha hubsada calaamadaha iyaga ah inuu dhanka carafo ka soo maray xataa idaa zaaqat ishamsu ilaa qoraxda ay ka zuusha ooy muxuu ahaa dhinaca qorax udha xaggeed aado oo xilliga duhurka la gaaro amara wuxuu faray bilqaswa hashiisa qaswo ahayd fa ruxilat lahu waa loo raray nabigeena sal sl heryihi ayaa loo saaray fa ataa nabi kadibna wuxuu tagay batna alwaadi waadiga uurkiisa ayuu tagay fa khataba annaasa kii u khudbeeyey wa qaala wuxuu yidhi ina dima'akum dhiigyaalkiina iyo amwaalakum xoolihiina xaraamun xaran baa idinka yihin calaykum dushiinna ka xurmati yowmikum maalintiinna hadda aad joogtaan xaarannimada iyo muxuu ahaa xurmada uu leey oo kale fii shahrikum haada bishiinan oo kan ah mxu oo tan ah ama oo kan ah ashahru waxaa weeyaan markii shahr la yidhahda ka tadkiir ama mudaker mujaaz ayuu noqonayaa fii shahrikum bishiinan haada ee kan ah fii baladikum magaaladiina haadaa ee kana ala hooyay kullu shayin shay la arka oo min amri jaahiliyati jaahiliga arrinkiisa ah ama xuunkiisa ah taxta qadamaya labadayda gomadood hoostooda ayaa la dhiga weyaan taxta qadamaya labadayda gomadood hoostooda mawduucun mid la deji weyaan yacni waa kama jiraan laga soo qaaday wa dimaau ljaahiliyati jaahiliga dhiigga la kala galay xilligii gaalada la ahaa mawduucatun ayadna dhulka ayaa lagu riday wax kama jiraan weyaan waina awala damin dhiigkan u horey adacu aan dhulka dhigi oon wax kamajiraan ka soo qaadi min dimaa'ina dhiigyaalkanaga damu ibnu rabiicata ibnu xaari xaari rabiica ibnu xaari canug u dhalay waxaa weeye xaari waa nimankii muxuu aha bani haashimi dhiiggiisa weeyaan kaana wuxuu ahaaday mustardacan mid lagu nuujiya fii bani sacdin nimanka reer bani sacd faqatalathu hudaylun qabiilku hudayl la yidhaahdo ayaa waa mid dhulka la dhigay oo wax kama jiraan laga soo qaaday wa awalu riban ribartan u horayso adacu waa dhulka dhigi ribana waa ribada naga riba cabaas bin cabdilmualib adeerkay oo mxuu cabaas bin cabdilmualib eh, oo xoolo dadka riba siin jiray isna ribadiisa wax kama jiraan weyaan fa inuu isaga mawduucun kulluhu dhammaantii dhulka ayaa la dhigay wax kama jiraan weyaan bilmunaasaba masaladan ribada eh, beriga hore aad baa looga taxadiri jiray khaasatan markii dadka aad ay diinta u fahmeen oo damac adduunkana uu ku yaraaday laakiin beryahan waxaad dareemaysaa meel walba tanaaqus iyo diintii in ay guritaan badan uu jiro masaladan ribada ummado ayaa kusoo halaagsamay ummado ayaa ku soo halligmay waxaan u malaynaa north eastan soomaalida ku sugan waraysto cidda rabto inay riba caaqibadeeda oo cayaan ah oo ayadda qur-aanka qofkii rumayn waayo oo fadanuu bixarbi min allahi wa rasuulih rumayn waayo xadiidka nabigeena sal l slm qofka ribada cuna aakhiruhu ilaa qila waxyari inuu ku dambayn doono nabigeena u cadday sal slm rumayn waayo noodistana tago sideetameeyihii iyo kasii hore iyo kadibba dadkii ganacsiga ganacsiga lahaan jiray waraysta oo boqolaalka baabuur inta udhexaysa muxuu ahaa nairobi iyo gaarisa iyo wajeer kambaniyadii wadi jiray waraysto hala waraysto kabala-aan ayagoo ahay qaarkood dhinteen kabala-aan biduuni axdiya soona gaarnay gruubkana muxuu ahaa dhaqaalo waa la siinayaa ribo ayay bud isku siinayaan kadibna markaasaa yacni dhowr sano ayay boor iyo waxaa weeyaan hoonka baabuurta iyo dhawaaqiisa ay muxuu ku dhibayaan dadkii kadibna kabala-aan kuwo kalaa imaanayaan nafsa shay inta baan u joognay culama alle haddaad rabtaan waa idin sheegaynaa laakiin waad garan kartaan kadibna kuwa kale ayaa imaani tabti jidkii asaga ay ku hallegmeen ay marayaan ayagana waa lagu tirtiri kuwo kalaa imaadi nafsa ariiqa hadda reer mandheera iyo reer wajeer iyo reer gaarisa waxaan umayna way ka caqliyaysteen reenadooda istan laakiin annaga hadda khataran ku sugan weliba dadka dhismaha iyo guryaha dhisaan ha taxadireena aad ha loo taxadiro waxaa laga yaabaa qofka baabuur inuusan ribo soo qaadanin waxaa laga yaabaa dukaan uu furna inuusan ribo soo qaadanin laakiin markaad guri qofka dhowr biyaano ah toban toban iyo shan dabaq afar iyo toban maasha alla beryahan waaba waad aragteen marka qofka uu galo tabartiisana ay iska taakhir iyo waxa liidan iska ahayd saaxibkiis asaga ay saaxiibka ahaayeen o tartamayeenna uu taago waxaa laga yaabaa ibliiski inuu yihahdo waa kan hod hayta lak kadibna markiiba uu halaag adduun ku dhaca mid aakhirana uu daba yeelaa arrinta iyadaa maanta ilaahay kor buu noo wadaa eh yaan isbaabi'inin dhismayaasha khaasatan aad iyo aadta looga taxadiro shirkadaha iyo muxuu aha warshadahana ayadna waa lagu inta badan ribada dadka tabarta yar oo muxuu ahaa qotilyoomka ma galaan qofka markaad ilaahay nicmo badan siiya oo la rabay inuu muxuu ah alxamdulilah yihahdo ayaad leeyahay hebel ka daba tag kan ka soo qaad bangiyadii waa ogolyihin mogto alla yaqaan waa ninka dhaqaalihii haystay oo sotelidiy wax badan u haystaa haye soo daldal marka baabkaas ilaah naga ogaado subxaana wa tacaala waa un taxdiirun hadda waxaan ogsoonna ma jiraan laakiin waa ka baqaynaa baqdin badanaan ugu jirto waayahay kadibna nabigeen wuxuu yidhi sal slm fataquu llaha war alla ka baqa oo war alla uga baqa fi nisaa'i dumarka fa inakum adinka ahadtum akhadtumuuhunna waxaad ku soo qaadateen ood gurigiina ku keensateen biamaaniillaahi ammaanka alle wastaxlaltum waxaad ku banaysateen furuujahunna farjigood iyo xibintooda taranka waxaad ku banaysateen bikalimat illahi kelimada alle alinkugu baneeyey walakum adinkana calayhinna dushooda waxaad ku leedihiin anlaa inaynan ku fariis ku fariisanin ama ku seexinin furushakum firaashyaalkiina axadan qof takraahuuna aad necab tihiin fa in facalna hadday yeelaan dalik arrinka isaga fadribuuhuna darban garaaca hayra mubarixin mid muxuu ahaa bararya aanan ahayn <laughs> maanta ayayna garaacin bas intaasun yeela intaas ayagoon salaamaha laga helay badbaado cid hadda u gacan qaadi maba jirtaan filayaa iyagoo ha laga badbaado waayahay cuqubadii horoon galnaya nagala gudaa mogta weliba anaga hadda weliba aroonnahay walaalehen yurub jooga rabbi yastur waa rabbi yastur raggaas waxaa la sheegaya wax jaa badan odayaashii a taqaaneen oo muxuu ahaa dumarka dhibi jiray ayaa qaxootiyoobiyo yurub qaarkood tagay marka si fiicana marka aljazaa min jinsin camala ku dhacday allah yastur waayahay walahunna iyagana waxay leeyihiin calaykum dushiinna risquhunna irsaaqadooda iyo biilkooda iyo wa kiswatuhunna hugooda iyo mxuu dharka ay xiranayaan bilmacruufi si wanaaga waqad taragtu waxaan idinkaga tagay fiikum dhexdiinna maa lam tadiluu waxaadan lumaynin bacdaw gadaashi in istacsamtum bihi haddii aad ku dhegtaan kitaabullahi kitaabka alle wa antum tus'aluuna canii anna waxaa weeyaan waxaa laydin dhihi doonaa moxamed ka warrama sala allahu alay waslem famaa antum qaa'iluuna maxaad dhihi doontaan qaala waxaa yidhi nashhadu waxaan qiraynaa annaka adiga qad ballaqta inaad diinta alle gaarsiisay diinta alle inaad na soo gaarsiisay oo adayta aad ammaanada gudatay oo nasaxta ummaddan aad u naseexaysay ayaan muxuu ahaa qiraynaa fa wuxuu yidhi nabigeena ee ashaara wuxuu ku ishaaray biusbuucii fartiisa assabaabata ee muxuu ahaa muruusatada ah yarfaxu kor u qaada ila samaai samada wayankutuha kadibna kusoo fiiqi oo hoos ugu soo duwi ilanaas dadkusaa ugu soo muxuu ishaaraya nabigeena sal l slam saas u qaadi kadibna saasuu soo dhihi nabigeena sal alla alay slam ila annaasi allaahuma allahyow ishhad markhaati ka noqo allaahuma allahyow ishhad kuwaan waxay leeyihin ka markhaati noqo allaahuma ishhad alaaa maraatin saddex jeer uma intaa kadib adana nabiga nabi adana wuu adimay oo qofka muadinkaha uma aqaama wuu aqimay fasala duhra salaad duhra iyo nabigeena tukaday laba rakca weyan abcan uma aqaama muadinku wuu aqimay fasala casra salaada casr ayuu laba rakciyadna dukaday walam yusali baynahuma dhexdoodana ma tukanin intaas ayaan kusoo koobaynaa insha allahu taala casharka caawa masalada aadka muhiimku ah ayadna oo masaaisha hore ee raacsan waa masalada ku saabsan nabigeena inuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam un waxaa idinkaga tagay wax haddii aad ku dhegtaan aadan loomaynin waa kitaabka allah subxaana wa tacaala kitaabkii allah horta nagu yeelaa qur-aankii aad baa loo bartay guryihii meel walba mxuu aha cajaladii qur-aanka ee yeelo dadkii aad bay u barteen weliba tafsiirkii ala bartay camalkiina wuu sii yaraanayaa camalkiina wuu marka arrinta iyada ah kitaabkii allah subxaana wa tacaala oo noogala tagay waan haysanaa cidna bartan ilaahay wuuna sii subxaana wa tacaala si aan ku barno sahlanna ilaahay wuu noo yasiray marka annaga inaan ku dhegno maxaa noo diidi waa waxaa noo diidaa naf iyo shayaan naf iyo shayaan markaan iska haraantino oon iska dharbaxno oon iska celino oon iska xakamayno oo kitaabka allah subxaana wa tacaala ku dhegitaankiisa iyo ku camalfalkiisa ilaa aan mxuu ahaa alla kala kulanno subxana wa tacala aan ku dadaalno ilahin hana waafajiy subxana wa tacaala hada wallahu aclam w sal l sl abdi rasul mustafa